رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين درسيا ودرسي لبي من kitaabkii inoo soo socday ee cilmi usuulka ahaa markii ugu dambeysay waxaanu ka soo baxnay almutlaq walmuqayad darsiga caawa wuxuu ka hadlayaa almujmal walmubayan inta aynaan darsiga usii dhaadhicin waxaan u malaynayaa in ay jirtay su-aal aan idin weydiiyey oo jawaabteeda aan sugayay su-aashu waxay ahayd bini aadamka muran lagama waayo dad baa murmi kara waxay ku leeyihiin marka laga hadlayo masalat alisbaal qamiiska qofka uu xeran yahay ama surwaalka uu xeran yahay amarada uu xiran yahay waa tan nas uu leeyahay yaan hoos maradii loo raaricin marka laba xadiid baa jira xadiidina leh man jara thawbahu xuyalaa lam yandir illaahu ilayh qofkii maradiisa raariciya si uu kibir ku jiro ilaahay subxaana wa tacaala qofkaasu ma milicsado ma tahiro cadaab daranna wuu leeyay waa tanuu xadiidku leeyay xadiid kalena wuxuu leeyahay ma asfala min alkacbayni min alizaari min alizaari fi nnaar ama fa fi nnaar mar walba eh, iyadoo labada anqow ka hooseysa ee qofka uu xiran yahay naar buu ku gelayaa qof baa doodaya wuxuu ku leeyahay xadiidka wuxuu yidhi jara thawbahu khuyalaa anuu hadduu kibir iyo faajeertan igu jiro iyo isqaadqaad ay tahay uunbaa la diiday laakiin waxaa haddaanay igu jirin maradeeda inaan dheeraysto surwaalkaygu dhulka uu jiido qamiiskaygu dhulka uu jiido cid diidaysa imala isaga oo leh xadiidka leh maa asfala min alkacbayni fi الnaari waa muطlaq man jara thawbahu khuyalaana waa muqayid marka kii lahaa maa asfala min alkacbayni xadiidkii lahaa waa muطlaq laakiin waxaa qayday xadiidka khuyalaa innaga waxaanu ku jirnay baab almuطlaq wاlmuqayad su-aasha marka waxay tahy haddii qof sidaas oo kale kula doodo dad eh, culamo ahna way jiraan laga yaabo caamadana hagu badnaadeen maxaad kaga jawaabaysaa ilaan masalada oo laga aamusaayay waxay albaabka u furaysaa masalada isbaalka qof walba inuu marada dhulka uu ku jiido qamiiska uu dheeraysto marka laga hadlan uu yidhaha anuu niyadeedi mad ogta khuyalaa baa nabiga yidhi adigu halkay igu khasbaysa shubhaduna way culus tahay idoo marka adoo ka duulay min baab almutlaq walmuqiyad maxaa jawaaba haye su-aasha mar kale aan kusoo celiyay soo ma oo idiin dhacday weyn shabaab gabdhaha iyagu uma baana maxaa waxaa la yidhi ha dheeraysteen iyaga masalada idinka ina haysataa weli ma taagan tahay maka gudubnaa oo waqti miyaad u baahantiin mise waad ka jawaabeysaan ama waa laydinkaga jawaabaya meeshaad ka keentidba jawaabaa laga rabaa garta Mm-hmm. hadda jawaabtaad bixisay waxaad tiri waxaad tilmaantay culimmada khilaafkooda tilmaantay laba ra'yi inuu jiro ra'yi jawaaz maca alkaraahiya ra'yi maca ataxriim waa waxaa kutubta ku dhigan soomo laakiin waxaan rabaa in hadda u shaqeeyo in aanahay daalib cilmi waxaan bartay mutlaq iyo muqayad mutlaq iyo muqayadna waxaa lay baray quyuudaad waxaa lay baray sa wax u qaydo adoo daraasaadka ka duulaya iyo qawaaciddii aad baratay ba waxaan rabaa labada xadiid inaad ku tabiiqisid culimmadii warka sheegtana aada dood la geshid yaa kale isku dayay ayb hay dadaal kale qurux badan waayo maya haddaan dhahno jumhuur culamaa waxay qabaan khuyalaa wagayru khuyalaa horta jawaabihiina aad bay u qurux badan yihiin laakiin midi midi kumud ba u muuqanaysa waxaan rabaa ninkan ila doodaya inaan usuuliyan dariishada kala baxo ama usuuliyan anuu dariishada kala baxo ama labadeena garab dhacan labada mid midbo haye cismaan macnaheeda marka muxuu yahay inaad dheeraysan karo de adig waaba naga hortimid <laughs> haye xadiidna wuxuuna yidhi man jara thawbahu khuyalaa qofkii jiida ilaahay ma milicsado ilaahay ma taskiyeeyo cadaabna uu leey xadiidna wuxuu yidhi labada aanqa wixii ka hooseeyay waa ahlun fi nnaari mar walba ka hooseysa haye haye kusoo dhawow sax sax ninkaas wuxuu sheegay qayb ka mida miraha ugu dambeeyo qodobka ugu muhiim u sheegay oo usoo noqon doona yaa ku daray ayb haye ismaan ismaan haye saan ugu celinaya inaan ka jawaabaa laii qaataa haye a man jara aywa sax waa intahaa haye kow waxaad ka bilowday taxdiid nuqطaة alkhilaaf waa dooda meeshay ka bilaabatay kow cusmaan wax badan buu soo dooda la socda haye <laughs> daahirkaan xukumayna haye waa soo dhaweys laftirkeeda waa juz min waxaa sheegtaan oo dhan macalinka wuxuu sheegay kulli waa waa isku imanayn waa aad bay u dhow yihiin ayb waa iska soo gabagabaynayna horta ko noqda anniqaash aan xadidna waa khuyalaa soo ma fi xaqi man qiilat hadihi awalan cidda la yiri man jara thawbahu khuyalaa horta yaa laga hadlaya abubakr inamaa yastarkii calaya buu yihi maradaa iga dhacaysa hadalku waa saas kow dabcan waxaa isweydiin leh qofka iimaankiisa iimaanka abubakr uu gaaray horta in in la helaa loo baahan yahy in la yidhi low iimaanu lumma fi kafa wa iimaanu abibakrin fi kafa nin la yidhi horta abubakr oo kale qofka inuu gaaraayo horta waa meesheeda taa waa wacdi laakiin usuuliyin usoo daadegno waxaan soo barana muطlaq iyo muqayad marka la samaynayo xukumku waa inuu itixaad ka jira sooma an yataxida fi lxukum camalkana waa inuu markaa uu noqdo shay ha miraha ka soo ratimana ay muuqdaan kow hal itaxadaa fi lxukum markaan leenaha mutlaq iyo muqayid ha laysku xambaaro shuruud waa maxay an yataxidaa fi lxukum horta isku xukum ma yihi labada way kala duwan yihin waa midoo waxaa midna uu yidhi qofkii maradiisa jiida khuyalaa maxaa la yidhi laa yanduru allahu ilayh ilaahay ma tuskeeniyo cadaabun aliim maxaa la sheegay waciid culusso lama sheegi laakiin xadiid kale marka laga hadlay waxaa le fi naari naar buu gelayaa naar oo la geliyo iyo intan inay isku raacaan nadar cadam nadar illahi jala wacala lahu cadam taskiyat illahi iyaah walahu cadaabun oo naarta uu kala mid yahay ma isku mid ba horta xukumka shaqaba iskuma leh haddaan dhahna marka mutlaqan waxaa lagu qayday kan baa lagu qayday macnaheeda waxay tahay waxaan ka takhalusnay hal xadiid waciidkiisa nas in laga takhalusna takdiib baa ka dhalanaya ilan waxaad tihi maalan kana naar buu ka hadla kana naar buu ka hadla qaydkan waa khoyala haddaad tidhahdee kan wuxuu xambaarsan laa yanduru allahu ilayh taskiya ma laha walahu cadaabun aliimun labada shay marka la isku qaydayana shuruudda ama aan soo barin axkaamta waxaa ka mid waa inay isku mid yihiin xagga xukumka xukumka isku mid baa shaqaba iskuma leh xagga camalkaa kuu soo haray oo ka dhawaajiyey walaalka wuxuu yidhi kacabku markuu sidan yahay markii qoobka ama aanqow sidan uu yahay qofka markuu ilaa cirbaha uu gaarsiiyo buu xadiidkaas tilmaamo soo ma laakiin kale wuxuu tilmaamay labada cirbood wixii kasii hooseeya xagga camalkaba shaqa iskuma leh marka waxaan lehay min xayu xukman shaqo iskuma leh oo kan wuxuu sheegay cuqubo daran kan wuxuu sheegay cuqubo fudud min xayu camalna isku mid maahanoo kanna wuxuu sheegay labada cirbood kan kale wuxuu sheegay labada cirbood wixii ka hooseeya min xayu lwuruudna isku mid maahanoo waxaa laga hadla abubakar kanna waxaa laga hadla bini intiisa kale marka saas darteed waxaan leenahay khuyalaadaas qeyd ma noqon karto halkaa marka usuuliyan runtii eh, jawaab la dhihi kara wey qofka markuu masaladaas oo kale ku murmo aan gudubna marka almujmal wاlmubayan qala اlmuصنif raxmat اllahi عalayh tacriifu اlmujmali kii la duuduubay ee la jumleeyey qeexidiisa luqatan erey bixinta xagga luqadda marka loo baxo almubhamu kan qarsoon weeye iyo walmajmuucu kan la ururiyey isilaaxan eri bixinta sharciga marka loo baxo maa weeye mujmalka yatawaqafu uu ku xiran yahay fahmu lmuraadi minhu ujeeddada laga leeyahay fahamkeeda calaa gayrihi isaga waxaanan ahayn oo kayrkii midka uu ku xiran yahay ku dul taagan yahay wey imaa fii tacyiinihi ama in la cayino oo la farfiiqo oo bayaani sifatihi amaba tilmaantiisa la caddeeyo aw miqdaarihi aw bayaani miqdaarihi halbeegiisa ama qadartiisa ama inta uu leegyahay in la caddeeyo halkaa marka wuxuu leeyahay mu mujmalku waa wax qarsoon oo duuduuban laakiin isdilaaxa aan ka hadlayno waa maxay si mujmalkan aan u fahmno waxaan u baahannahay wax kale oo caddeeya inaan adeegsanno ama waxaan u baahannaha marka saddex arrimoodba inuu noo caddeeyo shayga kan wax caddaynaya shaygan horta inuu farta noogu fiiqo yaro waxaa laga hadlaya waa kan inuu yidhaha tilmaantiisu waa tan inuu yidhaha qadartiisa waa tan idan marka shay walba ee duuduuban oo in gudihiisa la fahmaayey ay nooga xiran tahay inaan nas kale adeegsanno naska kalena markuu noo cadaynayo uu noo farfiiqo ama tilmaan noo sheego ama halbeegiisa ama inta uu la eg yahay ama muggiisa inuu noo sheegay ay nooga xiran tahay kaasaa mujmal la dhahaa haddaba luqada carabiga soo ma aragtay maalan dukaankan wuxuu gadaa jumla jumla hadii lagu yidhahdo waa wax iswata sooma oo darsano tiro badan ah jumladii marka tafaariiq maaha wax kastaa ku jiri kara anigu waxaan kaa gaday intaasoo tan waa jumla ahaan baan kuusi laakiin mid xun baa ku jiri kara mid fiican baa ku jiri kara laakiin tafaariiqda markay tahay retail markay tahay wixuu ay kuu cadyihiin marada saasaad u kala bixinaysaa waxaanu way anfacayaan ima anfacayaan guliysyo malahay uu leeyahay iyo hoos bay ka dheer tahay midabkeeda waa san barka islaam weeye intuu xun baad tixi laakiin markay jumlo tahay wuxuu isku duuduubeen mujmalku waa shay jumlaysan oo aan weli la kala qaadqaadin si aad u fahamtid waxa gudaha kaga jirana aada u baahan tahay nas kale inaad adeegsatid halka waxaa lagu magacaabaa mujmal mihaalu maa yaxtaaju ilaa hayrihi mihaalu maa shay tusaalihiisoo yaxtaaju u baahan ilaa hayrihi keyrkii u baahan fii tacyiinihi si loo farfiiqo qowluhu tacaala baa mithaal u ah ilaahay oorahdiisa ah waalmuطallaqaatu haweenkii la furay yatarabbasna way koranayaan bianfusihinna nafafyaashooda halaathata quru'in saddex qur'i bay gabadhu sugaysaa oo ma guursan karto si ay u cidda baxda waxay u baahantahay tahay saddex qur'i faina alqura lafdiga qur'ila leeyahay lafdun weeye mushtarakun ay wada wadaagaanoo u dhaxeeya bayna alxaydi dhiiggii dumarka ku dhacayay iyo watuhri daahir ahaanshihii gabadha ay daahir noqonaysay kelimada quri markaas waa luqada carabiga ilahi wuxuu alaaata quru luqada carabiga kelimadan waxay ka mid tahay min aladaad bay dhahaan luqada carabiga waxay leedahay wax loo yaqaan aladaad isla xarafkii baa laba dhanac loo isticmaalayaa xayd oo aan daahirnimo ahayn iyo duhri oo taahirnimadii kelmaddaa loo adeegsadaa marka ilahay wuxuu yihi alaaata quru qur'iga ilaahay ma wuxuu leeyy gabadha tahaarada ha ku tirsato ciddadii mise wuxuu leeyy dhiigga ha ku cidda tirsato labadana mid haddii la qaato farqi baa meesha imanaya maxaa le duhriga haddii la qaato muddada way ku dheeranaysaa gabadha xaydka haddii la qaadana muddada way gaabantay meesha aad qaadan doontid marka xukun baa ka dhalanaya haddaad dhahda gabadhii tuhri ha qaadato muddadii baad ku dheeraysa haddaad dhahda xaydkii ha qaadatana muddadii way gaabatay tee gabadha u faa'iido badan sharciga ilaahay maxaa waafaqaya macnaha wey fayaxtaaju marka wuxuu u bahan yahay fii tacyiini axadihimaa labadaas oo ah qur'igii faa'iideynaya xaydka iyo qur'igii faa'iideynaya tahaarada labadooda in la cayinoo la farfiqa waxay u baahan yihiin ilaa daliilin marka la ilaa hayrihi marka le waa kan daliil marka waa daliil waa inaan helno haddaba masalada iyadaa waa masale markaa meesheeda leh hadaba hadda waxaan tilmaannay mujmalku inuu yahay shay aan la caddayn mujmal marka la yirina mubayin baa daba taagan mubayan iyo mubayin mubayan waa naskii la cadeeyey mubayin waa naskii gadaal intuu kasoo gurmaday kii duuduubnaa amaba si u maldahnaa amaba xiraa noo kala furfuray way noo cadeeyey ilahi subxaana wa tacala qur-aanka watanuu ku leeyahay hada bayaanu linnaasi wahudan wamawcidatu lilmuttaqiin qur-aankii wey wanazalna calayka alkitaaba tibyaana likuli shay qur-aanka marka wuxuu u yimid in wax leesh allah caza wajal mu markaba noo sheeg wixii bayaansan maxaa inta mujmal haddana noologu sheegay haddana gadaal noologu cadaynaya soo waxaan amar maaha rabbaaniye amar nahy shay soo maha leesh allah caza wajal fi lbidaaya bidaayat alamar uu noo dhihi waayo wixii cad oo qaadaa dhigan oo faahfaahsan muxuu noogu sheegi waayo leesh caad oo diintu ay noogu sheegaysaa shay mujmala haddana gadaal ay noogu sheegaysaa shaygii oo markaa mubayan su-aasha waa in su-aasha jawaabteed waxay noqonaysaa ko faa'iidada koowaad laba faa'idaa ku jirto nafsaddu in ay marka ay mujmalka aragto in horta ay diyaargarowdo oo ay u diyaargarowdo waxa la sheegi doono waad aragteen tashwiiq baa ku jira balaaqi ah akhbaarta marka la sheegayo wariyaha markuu hadlayo muxuu dhihi wuxuu kuu sheegay soo maa highlightka wuxuu ku sameynaya qodobada qodobada ugu doorka roon soo ma markaasuu haatan warkiio duuduuban wey haatan isagoo faahfaahsan soma markiiba qofka dhaguu taagaya nafsadu marka way akhbaartan la sheegay sutuurtan oo ninka wariyaha aqriyay shan ka mida markuu sheeg afar markuu sheego labaa adiga laga yaaba inay aad iyo aad ku khusayso markiiba waa ziyaarinaysaa faaidada kale ku jirta waxay tahay quwat alxaajati ila albayaan hadalka markaan ku yidhahdo good news iyo bad news baan hayaa ama niyo war baan ku hayaa markaan ku yihahdo hadal doo markaan ku yidhahdo dhagaysigaagu uu ka dareemay markaan warka isaga kaa sheego aan ku yidhahdo waxay waxabaa dhacay waxaa laga yaaba noocan maa si uun isaga dhoosan warka inaad tirahdo ba iigu soo celi laakiin markaan ku yidhaahdo information culus baan ku hayaa dhegtaada way taaganta markaan warka nab kugu siiyana markiiba kugu qofulmaya idan allah subxaana wa tacala suu tashwiiq u geliyo oo lanoo jeclaysiiye hadalka la sheegi doono oo dhegtana markuu hadal kusoo dhaco aanu markiiba saa noogaga baxsan ayaa horta ijmaalka loo keena marka la xigmadeeyo macnaheeda wa ilaa ilaah isagaana yaqaan jala wacala haddana waxaa la fi tacyiinihi mithaal hadda masale waxaa lasoo qabtay ah masalada la xiriirta allafd almushtarak horay waataan uusoo dhawaajinay lafdi waxaa jira ishtiraak faaide hadda alxaqiiqa walmajaaz markaan soo hadlaynay ka soo hadlaynay maxaana soo maray lafdiga marna in xaqiiqa loo adeegsan karo marna hee majaaz loo adeegsan kara sooma hadda maxaan saa u dhiiweynaa marka leesh almujmal mubayin aan ula tagnay maxaa loo dhihi waaya lafdigan qur'ia hunaa xaqiiqu ku yahay hunaana majaaz buu ku yahay waxaan u dhihi weynay masaladan iyadaba addaad labadooda u siman yihin qur'igu xaydkuna xaqiiqu duhrigan xaqiiqu ku yahay mar haddii labadoo ay u siman yihiin fifty ay tahay marka ma dhihi karna ahaaradii baan siinay xaydkii baan kala tagnaa xaydkii baan siinay waxaan kala tagnaa ahaaradii ma dhihi karno way wada siman yihin laakiin baabulmajaazi marka ay tahay markaanay u sineen wey markaan idhaha fulanun kaalasadi yani hebel libaax maaha oo libaaxnimada iyo geesinimada waa laga soo qaatay libaaxa laga soo qaatay isagoo xaqiiqa kuma waa idmatic ama figrative wey meeshay dhahaan haddaba marka waxaan leenahay maadaama labada lafdi ay opposite ay faa'iideynayaan baabu alxaqiiqati walmajaazi lama aadi karne waxaanu la imaanaynaa baabka kan waa meeshan arrin kale wuxuu yahay alqur la tilmaamo quru hadii la yidhaha waa jamcu qur-in labadana waa la dhahaa ilahay markuu yidhi halaathata quru haddaan qaadanna tafsiirka ah culimmada ku fasiray qur'igu waa duhri maxaa dhalanaya haweeney baa la furay waxay ku ciddo tirsanaysaa saddex dahaaro haddaan dhahno qor'igu waa xayd haweeneyda marka la furo saddex dhiig bay ku tirsanaysa maxaa ka soo baxaya meesha haddaan qaadanno qowlka inaleh gabadha tahaaray ku ciddo tirsanaysa haddaan dhahno xaydadeeda goormay dhammaanaysaa marka afaraad xaydka afaraad markay gudo gasho ay ciddadu dhammaanaysaa ilan tahaaraan qaadanno laakiin haddaan xayd qaadanno xaydka saddexaad markuu saa ugaga go'o gabadhii gabadhii waa baxday marka saddex dhiig iyo dhiigga saddexaad markuu dhammaada kan afaraad ay gasho muddadu way kala dheer tahay soo ma idan maadaama marka walidaalika meelna qowlna waa tan culimmadu waa isku khilaafeen labada ra'yiba fuqahadu marka way qaateen qaar yidhi annaha tactadu bilathaar iyagoo ka duulaya qur'igunuu tuhur yahay iyo qaar yidhi annaha tactadu bilxayd iyagoo ka duulaya maxay xaydku ama qur'igu inuu xayd yahay masale waa ina dhaca sooma ma haddaba masale waa tan marka haddaba marka waxaan u baahan nahay bilaa shak bilaa shak masalada laftarkeeda iyo khilaaf wey su-aasha meesha imaanaysa marka masaladan iyada khilaafkeedu aad buu u dheeryahay ninka raba inuu si aad iyo aad uga maaragtay bogto wuxuu raajicinayaa ibn اlqayim fi zaad اlmacaad ma mooday inuu jiro kitaab si masalada u niqaashay ama caalim u niqaashay inuu jiro xad cilmi ninka ibn اlqayim zaad اlmacaad u laabtay masalada wuxuu u niqaashaa si runtii aad iyo aad u faahfaahsan halkaas ula laaban karta innaga marka maxaa la tarjiixin karaa aaraad iyada ay jirto oo imaam shaaficina daraf uu ka yahay nin culus uu yahay haddana saad ogtihiin qur-iga sida naska u dhow xayd baa lagu fasiraya gabadhu saddex dhiig tirsato waxaana muujinaya nebiga markuu ka hadlayay gabadha iyada dhabar furanka uu ku dhacay mustaxaadada wuxuu litajlis muxuuna yiri litajlis aqra'aha nebiga markuu ka hadlayay gabadha dhabar furanka uu ku dhaco oo dhiiggeedu uu kala go' noqon waayo oo dhiiggu iska socdo oo isaga daranto maalmihii isaga darmaan ay daahirka ahayd maalmihii xaydka ay qabtay si gabadhaas loogu helo xal nebiga muxuu yidhi litajlis aqra'aha maxaa loola jeeda marka litajlis aqra'aha goormay gabadhu salaadii ka tagtaa horta soonkana ay ka tagtaa oo cibaadadii tahaarada u baahnayd ay ka tagtaa goormay ka tagtaa marka hee xaydka ay qabto marka waa in la yidhah marka litajlis aqraa'ahaa ay litajlis xiyadahaa intay xaydka qabto ha fadhiisato ee macnaheeda maaha litajlis adhaarahaa maaha nabiga marka wuxuu adeegsaday quri buu adeegsaday muxuu adeegsaday xaydkii buu adeegsaday haadaa marka waa sariixu sunna sunnada way ku cadda xadiidkana waa xadiid culus ee runtii aan la diidi karin abcan xadiidkan alimaam bayhaqina waa runtii waa u wariyey hadaba maxaa mujmal ugu magacaabaynaa su-aashaasna iyadoo imanaysaa dabcan waa taan hadda tilmaanay waxaan mujmal ugu magacaabaynaa maxaa yale lafdiga kan mushtarak fii macnayeyn wey laakiin haddaanu tadaad jirin qowluhu jala wacala walleyli idaa cascas cascasa luqada carabiga laba macno waa la dhahaa habeenkii markuu saa usoo qaabilana waa la dhahaa habeenkii markuu sii duburjeedina waa la dhahaa cascas marka waxaan leenahay lafdu mushtarak wey leesh maxaa yeele halkan waa isticmaali kara halkan waa loo labada marka wax isburin marka kama dhexayso midba midaad ku magacaadinba mushkilad male laakiin marka ay taagan baabka kan xoogaa isburin baa marka imanaysa ijmaalka marka waxaa ka mida wa mithaalu maa yaxtaaju ilaa gayrihi marka la tusaaleeyo aw mithaalu ma shay tusaalayntiiso ama tusaalihiisu yaxtaaju ilaa gayrihi wax kale u baahan fii bayaani sifatihi marka sifadiisa la cadaynayo qowluhu tacaala w aqiimu salaata salaada faina kayfiyata iqaamati salaati salaada oogisteeda habka loo oogayay majhuulatun wey lama yaqaan taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa bayaanin cadayn bay u baahantah qur-aanka maxaa kusoo aroray wa aqiimu salaa lan qur-aanka ilaahay qofkii dib u raacraacaay ma dhex helayaa aayadina leh له ظهر كان أفر تكذا عصر أفر تكذا ومغرب سدح تكذا عشاء سدح أفر تكذا salaad subax laba ragca tukada oo allahu akbar ku furfurto oo asalaamu calaykum dhaha oo atixiyaad u fariisto iyo detailskaas oo dhan ama faahfaahsanaantaas meesha kuma jirto haddaba waxaan leenahay marka bayaani sifa wey marka hadda ogow tacyiin maaha salaad inay salaad tahay taa maaha iyadu kama taagna maxaa tacyiinkeeda aqim salaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna sayi'aati dalika dikra lidakiriin qur-aanka way kusoo orortay waxaa kaloo meel kale kusoo aroray qur-aanka iyadana salaada iyadoo la tilmaamayo liduluuki shams ilaa qasaqi leyl wqur'aan alfajr ina qur'aan alfajri kana mashhuudan oo laba suuratu huod aakhirkeed iyo suurat alisra labadaa meel bay kusoo arooreen salaadaha shanta sidii loo tukan lahaa laakiin waxaan u baahanaa kayfiyat asala kayfiyadaas ama sifadeeda halkee fi lqur'aan alkariim bay ku jirta halkan marka tatajalaa laka ahamiyat asunna ahamiyat xujiyat sunna inaan sunnada nabiga laga deeqtoomi karin halkaa waxaa raddi ba-an ee culus uu ugu sugay nimanka isku magacaaba alqur'aaniyuun ee dafiray oo diiday sunnada nabiga sal ly wasalam wailaa anaa lii walaka waliayi insaanin aakhar say suurtagal ugu tahay inuu maanta salaad iska tukado salaadan lagu cadayn tukaa lagu yiri halkee ka bilaabaysaa sunada nabiga sal lay wasalam baa cadaysay tibyaana likulli shay <coughs> haddaba salaadana ma naqaan macna aliqaamana ma naqaano arag ilahay markuu la hadlay alqalam wuxuu yihi uktub qor baa la yidhi lafdigu waa mujmal qalinkii mujmalka wuu fahmay markaasuu yidhi maxaan qoraa markaasuu ilahay wuxuu yidhi uktub maa huwa kaa'inun wixii hore u dhacay iyo wixii dhici doona qor sax soo ma idan haddaan ku yidhahd maalan hordhigay hatood waxaa ku jira ama combyuterkaas intaasoo brogram baa ku jira markaasuu ka shaqee oo maxaan qabtaa brograamkeen galaa ma waxbaan ku qoraa ma waxbaan ku sawiraa inteen galaa waxaad u baahan tahay faahfaahin ilah o aqimi salaad buu niri faahfaahin baan u baahana halkaa marka ma naqaan waxa ay tahay zid calaa dalik wa mihaalu maa yaxtaaj shay tusaalihiisoo u baahan ilaa hayrihi fii bayaani miqdaarihi marka halbeegiisa iyo muggiisa iyo inta uu la egyahay la caddaynayo qowluhu tacaala wa aatu zakaa zakada guta qur-aanka ku soo aroray fa ina miqdaara azakaati alwaajiba zakada waajibka ah inta ay la eg tahay majhuulun weeye wax qarsoonoo yaxtaaju ilaa bayaanin u baahan in la caddeeyo wa aatu zakaata haddii lanaga aamusi lahaa maxaan ka garan lahay oo yaa yaqaan zakada maxaa laga zakaynaya ma xoolihii ma beerihii ma dirham iyo diinaar maxaa laga zakaynaya gartay in kuwa laga sakeynaye su-aasha kale imanaysa waxay tahay aan zakeeye maxaan bixiyaa geeliya imsaan ka bixiya oo ariga imsaan ka bixiya oo lo-da imsaan ka bixiya oo dirhama dinaar eh, potion intee leeg baan ka bixiya ma aqaan aan bixiya ah yaan siiyaa goormaan bixinayaa goormay zakadu waajibaysaa kull haadihi waa majhuul mujmal baa lagu magacaabaa laakiin sunnadii baa timid nusuus kalaa timid iyadaa qaadaa dhigto faahfaahisay mubayin bay noqonaysaa inta wayna dhacda sooma halkaa weli waxaa kaaga muuqda ahamiyat sunna annabawiya shariifa haddii aan fahamnay ma huwa almujmal tacriifu lmubayan almubayin maaha tacriifu lmubayin kii la caddeeyey ilaa annaga uma baahnin mubayinka waxaan u bahna almubayin wixii la caddeeyey ism mafcuulkii almubayanu lugatan almudhar aw almudhir dheh aw almudhar dheh walmuwadax dheh almudhar ama kan la muujiyey walmuwadax ee la caddeeyey واصطلاحا ما يفهم المراد منه ووحى ujeedada laga leeyahay la fahmayo la garanayo ima biasli اlwadci dejintii asalka ahayd baa lagu garanaya waxa loo dejiyey oo bacda tabyiini a marka la cadeeyay ka dambow ayaa la fahmay waxa kan waxay yihiin hadalkan marka marka aan faahfaahin waxaa loola jeedaa shaygan mubayanka ah waa shay aan fahmi karno ujeeddada laga leeyahay laba mid bay noqon kartaa marka amaba samaysanka kelmadda say u samaysanta iyo habka loo dhigay waa nagu filan ooma baahni meelo kale inaan external factor oo noo fasiro uma baahni amaba may waxaan u baahanay nas kale inuu soo gurmado oo inoo cadeeyo marka loo mid wey yani markaan ku ihahda kitaabkan waaba kitaabkan magacaba wuu degsan ama inaan sharxo oo aan meel kale aan caddeeyo kitaabkii tafsiirka kitaabkii usuulka iraado labadaa mid wey haddaad dhegta u furtid aw bacda tabyiini markuu le wuxuu rabaa in uu hadda ina geliyo masale culus oo ah ma min aayatin fi kitaab illahi jala wacala ila waqad buyinat aayad ma jirto ilaa waa la cadeeyey maxaa yeele marka la cadeeyey kadib maxay soo gashay fi iaar fixiisi bayaan bay soo gashay waa la cadeeyey sooma marka ma iman karo qof ku andacoonay lama aayaddan ma cadda saa darteed kuma camalfalay ma dhihi kara bacda tabyiini mubayin bay noqonaysaa walow ayba noqoto markii inta aan la tabyiinin ka hor mujmalba ha noqotee hadda ha soonaato laakiin mar haddii laynoo cadeeyey waxay soo gashay maxay tabyaanka bay soo gashay miaal hadda مثال maa yufhamu almuraadu minhu tusaalaha ah ama mihaal ma shay tusaalihiiso yufhamu almuraadu minhu ujeeddada laga leeyahay la fahmaya biasli lwadci dejinta kelimadda la dejiyay asalkeeda laga fahmaya lafdu samaa samadii oo kale ardin lafdu ardin jabalin ardadii dhulka boorti cadlin cadaaladii ulmin waxaaso dhan waxaan ku hoos dhigay lafdigaas ku cadfa ay u idaafaysan yihiin ulmigii sidqin lafdu sidqin runtii fahadihi lkalimaatu wa naxwuha qoraayadan meesha ku qoran iyo wixii la halmaalaayay mafhuumatun mid iyadoo la fahmayo wey biasli lwadci bisababi asli lwadci dejintii kelimadahan loo dejiiba